بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه halkan in sha allah waxaan ku qaadanaynaa darsigan biyaha axkaamta biyaha biyaha lagu dahaaro qaadanayo waa biyahee kuwa aan lagu dahaaro qaadan karina waa biyahe qaybaha biyuhu ay u qaybsamaan biyuhu waxay ku najaasoobaan taas ayaan in sha allahu tacaala aan ku qaadanaynaa almaau biyuhu qaliilun kuwa yar wa kaiirun iyo kuwo badan wey waxay u qaybsamaan biyuhu kuwo yar iyo kuwo badan biyuhu waa laba qaybood qayb badan iyo qayb yar labadaas u qaybsamaan biyo badan iyo biyo yaray u qaybsamaan alqaliilu qaliilku ka yari maa duuna alqullatayn qullatayn wixii ka yar ayaa qaliil la yidhaahdaa qullatayn wixii ka yar ayaa qaliil la yidhahdaa qullataynku muxuu yahay qullataynku labada qollo marka la isku daro waa qadar hal fuusto boqol iyo siddeetan litar oo kale biyo ah wey boqol iyo siddeetan litar ama laba boqol adugu laba boqol iyo laba boqol iyo siddeetan intuu dhexaysa waa qiyaas fuustaduna waa laba boqol oo litar marka hal fuusto qadarkeed weeyaan qullatayn marka adugu waxaad tihahdaa marka markaad rabto inaad fahamtid qiyaas hal fuusto oo biyo ah haddii biyuhu dhan yihiin qullatayna la yidhaahdaa hadday ka yar yihiinna waxaan hadday hal fuust hadday dhan yihiin biyo badan wey hal fuust hadday ka yar yihiinna waa biyo yar markaas rabto qaliil iyo kaiir waa sidaas marka wuxuu yidhi alqaliilu qaliilku maa duuna alqullatayn qulladu waxa weeyaan waa cashuun weyn caashuun weyn ayaa qullo la yidhaahdaa marka laba caashuun oo waaweyn oo yacnii caashuumada magaalo hajar la yidhaahdo ayaa looga sar goosan jiray calaa kulli xaal qullataynka waxaa la yidhaahdaa waa biyaha hal fuusto qadarkooda ah biyahaasi waa biyo badan wixii ka yarna fuustada dii xoogaa ka dhiman yahay waa biyo yara biyo yar waay biyahaasi intaas haysta ilaa hadda alqaliilu almaau alqaliilu biyaha yari maa duuna alqulatayni qulatayn wixii ka yar weeye qulataynkan maxaa dhahnay hal fuusto walkaiiru kuwa walkaiiru biyaha badanna walmaau alkaiir biyaha badanna qulataani qulatayn weeyaan fa akar wixii ka sii badan biyi yar maxaa lu yidhi waa qulatayn wixii ka yar waa hal fuusto wixii ka yar kaiirna maxaa lu yidhi biyo badan waa qulatayn iyo wixii ka sii badan marka saas u kala garato alqaliilu qaliilkii yatanajasu wuu najaasoobaa biyihii yaraa wuu najaasoobaa biwuquuci najaasati najaasa dhiciddeedii fiihi isaga dhexdiisa ay ku dhacaan haddii najaaso biyihii yaraa dhexdooda ay ku dhacdo waa najaasoobayaan wain lam yatagayar yuusanba doorsoomine biyahaas yaanu doorsoominba alqaliilu kuwa yar almaau alqaliil biyaha yar yatanajasu wuu najaasoobaa biwuquuci najaasati najaasa dhiciddeedii buu ku najaasoobaa fiihi isaga dhexdiisa uu ku dhaco wain lam yatagayar yuusan badoorsoomine biyahaas yuusan badoorsoomine haddii najaasa ku dhacdo waa najaasoobayaan dhiga yaraa ku dhacday wax weynaa ku dhacay wax yar waxay doontaa najaasa ma ku dhaceen haa biyahaasi waa najaaso haddayba qulatayn ka yaryihiin haddayba halfusta ka yaryihiin walmaa ulkaiir biyaha badanna لا yatanajasu ma najaasoba haddii mar biyuhu badan yihiin fuusta iyo wixii ka sii badan hadday biyuhu yihiin ma najaasobayaan ilaa idaa tagayara dacmuh dhadhankiisu inuu doorsoo mahee aw lownuh midabkiisu inuu doorsoo mahee aw riixu urkiisu inuu doorsoo mahe hadday biyuhu badan yihiin waxay ku najaasoobi karaan doorsoon isbeddel maalan maxaa ku dhacay waxaa ku kaabi ayaa ku dhacday bes ma doorsameen ma soo urayaan biyihii dhadhanka maska najaasadii ma ka soo dhadhamaysaa xagga urkana xagga midabkana maya bes najaaso maha biyahaasi najaaso biyahaasi ma aha macnuhu waa saas haddii biyihii midabka aanay ka door haddii ay badnaayeen oo biyuhu biyo badan ay yihiin oo najaasadii aysan midabkana looga jeedin oo aragga ah dhadhankan aysan ka dhadhamaynin maxaa la yidhaahdaa midabkuna uusan doorsoomin dhadhankana uusan urkana uusan doorsoomin biyahaasi ma najaasoobayaan halkaas uga halkaas uga baxaysaa waxaa tiraa marka walmaau lkaiiru biyaha badan laa yatanajasu ma najaasoobayo ilaa idaa tagayara inuu doorsamo mahee dacmuhu dhadhankiisa aw lownuhu ama midabkiisa aw riixu ama urkiisa saddexda wasfi saddexda sifo oo aragga iyo urka iyo dhadhanka mid ka mid hadduu doorsoomo waa najaaso hadduusan doorsoomin kuwa yarna maxaa lagu yidhi kuwa yar ma najaasoobayaan waxaan dhihi lahaa kuwa yar waxay ku najaasoobaan najaasa inay ku dhex dhacdo haddii marba najaasada ay ku dhex dhacdo waa najaasoobeen ama ha doorsoomin ama yaana doorsoomin ama ha doorsami ama yuusan doorsami intaas waxa uu kuu sheegay marka waa sidaas hadda maxaa lagu yidhi biyo biyo maxaa ku baxay wixii aan biyo ahayn wixii aan biyo ahayn iyaga loo fiirin maayo doorsoon iyo doorsoon la-aan loo fiirin maayo haddii marba najaaso ku dhacdo waa najaasoobayaan caanihii subagii saliiddii wahaakada haddii marba najaaso ku dhacdo waa doorsoomayaan haddii may shaygaasi uu ahaa shay dareero ah oo yacni maaic dareero way wax dareer saliiddii oo kale laakiin hadduu fadhiyo saliid oo yacni dhegtay hadduu yahay ama subag jaamidahoo qalalay dhegey oo in qaado lagu soo qaado maaha aan daadanaynin hadduu yahay meesha nijaasada uga dhacdo ayaa la fujinayaa waa la tuurayaa inta kalena sidoodii ay ku yihin waa isticmaalaysaa laakiin hadduu maaic yahay dareere oo dareerayo saa'il yahay shubmayo markaas waa najaasoobeyaan ilaa wixii yara way wada kala gaarayaan laakiin middan kale hadduu wax adag hadduu yahay meesha wuxuu ku dhaceen ayaad rujinaysaa wuxuu gaareen inta kalena caadi bay ku tahay marka waa biyo waxa laga hadlay meeshan waxa laga hadlaya waa biyo waxa kale la mid maaha almaau biihi qaliilun kuwo yar weeyaan iyo kaiirun kuwo badan alqaliilu biyaha yar maa duuna اqulatayn maxaa la yidhaha biyo yar maa duuna qulatayn qulatayn wixii ka yar wey wاlkaiiru kuwa badanna qulataani qulatayn weeyaan faaktar wii kasib qulataynkana waxaan dhahnay waa wixi fuusta dhan fuusto wixii dhan waa qulatayn iyo wixii kasii badan qulatayn waxa ka yarna waa fuusto wixii ka yar haddii dega yari ku dhacdo waa najaasoobayaan alqaliilu kuwa yar biyaha yar waad soo ogaatay iyo taa najaasu wuu najaasoobaa biwuquuci najaasati najaasa dhicideedii fiihi isaga dhexdiisa ku dhacaan wain lam yataqayad yuusanba doorsoomin walmaa ulkaiiru biyaha badanna laa yatanajasa ma najaasoomayo ilaa idaa tagayara dacmu dhadhankiisu inuu doorsoomahe aw lownuh ama midabkiisa inuu doorsoomah aw riix ama urkiisa inuu doorsoomahe halkaas uga baxday fasalkaas halkaas waxaad uga qanacdaa biyaha lagu qubaysan karo haddiiba waxoogaa shawd ayaad goysay waxoogaa ayaad cilmigii aad sii dhex gashay waayo halkaas waxaa kaaga soo baxay biyahaad ku weyse qaadan karto biyahaadan ku weyse qaadan karin kuwaad ku qubaysanaysa kuwaadan ku qubaysan karin weli waxaad si ogataa biyuha markay najaasoobaan oo ama iyagoo badan ha najaasoobeen oo doorsoon ha ku najaasoobeen ama iyagoo yar biwuquucin najaasis ha ku doorsoomaani biyahaas hadday meel kaa taabtaan oo dharkaa ka taabtaan waa sii najaasoobeysa adigana wixii ay sii taabtaan waa najaaso waa sii waa sii najaasoobaya hadday maro taabtaan hadday weel taabtaan hadday wax walba taab waa sii najaasoobaya taas iyadana waa sidaas faslu muujibaat اlgusli sittatun halkan waxaa laga hadlayaa maa yuujib اlgusla qubays maxaa waajibiya muujibaat اlgusli qubayska waxa waajibiyaa sittatun lix weeyaan lix arrimood qofka mid ka mid hadduu ku yimaado inuu qubaysto ama loo qubeeyo ayaa waajibaya midda koowaad ilaaju اxashafa xashafadii gelinteedii weeyaan fi lfarji xashafada tansaana soo sheegnay ninka ragga ah gudninka meesha laga gudo yacni inta birtu qabata inta hore ayaa waxaa la yidhaahdaa xashafa xashafadaas haddii maad maarata ay gasho farji qubays ayaa waajibaya yacnii maaad maarata qofka eh, maxaad maarata almadkhuul iyo walmudkhil intaba maxaad maaratay waxaa waajiba ka waajibaya qubays ayaa ka ayaa waajibaya labadii qofba yacni ilaaju lxasha kow haddii xashafadaasi ay maxaad maaratay ay gasho xashafadaas ay macnaha maarata ay wada gasho ayaa loo jeeda xashafada inta ah haddii gasho qubaysaa waajibaya qofkii oo maxaad maaratay meesha tegay iyo kii loo tegeyba yaysanba waxba maxaad maaratay mani iyo midna yaysanba imaanay ka waa kow taas qubaysaa waajibaya wa khuruuju lmani kaas waxaa laga cabiraa oo yacni maxaad maaratay waxaa meesha oo hadda uu yidhi ilaaju lxashafati fi اlfarji maxaad macnaha waxaa weeyaan janaabadii janaabada oo laba qaybood ah qayb ka mid ah midda labaad qaybta labaadee janaabada waxay tahay khuruuju manigii soo bixidiisii haddii mani ay soo baxdo ama ilaa shala soo marnay haddii wiilkii sagaal sano gaaro iyo wixii ka sii badan gabadheed sagaal sano gaarto iyo wixii ka sii badan waxaa dhici karta in mani ka timaado waa suurtooda haddii mani ka timaado qofka haddii mani ka timaado qubaysaa ku waajibaya qubays ayaa ayaa ku waajibaya haddii sagaal sano ka hor waxay yimaadaade waxba maba ahaba mani ma aha markaas laakiin wixii sagaal sana marka la gaaro labadaba qubaysa ku waajibay labadaas oo maxaad maaragtay dukuulka aan sheegnay iyo khuruuj اlmaniy labadaasa waxaa la yidhaahdaa eh, aljanaaba janaabada janaaba markaad maqasho waa labadaas arrimood middood hadday ku dhacdo qofkaas waa junub junubaa la yidhaha qofka junubku waxaa weeyaan in mani ka timaado maxaad maaragtay eh, waxba ilaahu maaad maarata waxba yuusan yuusan bidukuulba jirin waa o ama waxay ku timaadaa waa midda uu kuu sheegay ilaajka ilaaj اxashafati fi اlfarji labadaas mid ka mida qofka junubaa la yihahda junubkana qubaysaa ku waajibaya labadaas ayaa junub lagu magacaabaa wax kale lama yihaahdo marka waa sidaas ilaaj اxashafati xashafada gelinteeda weyn fi lfarji farji la geliyo farjiga asalkiisa waa meesha dilaacsan marka wuxuu ku rumoobaya warkaasi alqubl wاduburu alqubulu wadduburu labadaba waa ku rumooba hore iyo gadaal qubaysku waa waajibaya kii oo maxaad maaratay meesha tegey iyo qofka loo tegey intaba wa khuruuju lmaniyi manidiisoo bixiddeedii maxaa haystaa waa labaad haystaa walxaydu xaydkuna wuxuu waajibiyaa qubays gabadhii haddii xayd ku dhaco dhiiggii markay ka qubaysato waxaa ku waajibaya inay qubaysato waxaan dhihi laha dhiiggii markuu ka go'o aan dhihi lahaa dhiiggii markuu ka go'o inay qubaysto ayaa waajiba walxaydu xaydku muxuu waajibiyaa qubays ayuu waajibiyaa markaas waxaa weye waa loo qubaynaya gabadha waxaan ilaa waa inay qubaystaa gabadhii wanifaasu nifaaskii nifaaskuna waa dhigi dhalmeedka haweenaydii hadday dhasho iyadana qubaysa maxaad maaragtay waajibaya maya waa dhiigi dhalmeedka annifaasu waa dhiigi dhalmeedka waa dhiiga addam alladii ya'tii caqiba alwilaada waa dhiigga yimaada dhalmada ciribteeda yimaada haweeneydu markay dhasho dhiigga ka yimaada kaasaa nifaas la yidhaahdaa nifaaskaasi wuxuu waajibinaya qubays laakiin waa goorma waa sida xaydkoo kale xaydku goorma qubays waajibaya waa bacda inqidaaci dam dhiiggu markuu go kabacdi wahaakada nifaas nifaaskuna waa saasoo kale qubaysku wuxuu waajibaya marka nifaasku go'o ayuu waajibaya nifaasku goorma markuu go'o oo qofka ay rabto inay salaada bilowdo markaasuu qubaysku waajibaya ee ka hor maxaad maaragtay qubaysku waxba faa'iidayn maayo waxba faa'iidayn maayo waxba qubays waajibi maayo markaas marka marka waxaa weeyaan wanifaasu nifaas muxuu yahay waa dhiig dhalmeedka waa dhiigga haweenayda ka yimaad markay dhasho kaas hadduu ka yimaado markii dhiiggaasu go-o waxaa waajiba inay qubaysato si ay salaadda u tukato walwilaadatu maxay tahay walwilaadatu dhalmadii nafteedii dhalmaduna qubaysay waajibinaysaa haweenaydii waa dhashay walam yأti minha balalun qoyaanna kamaba imaanin ban waladat waladan jaafan walad engeganay dhashayba aan meelnaba ka qoyneyn yaa ka yimid iyadiina wax dhiigu kama imaanin dhalmadaas nafteeda ayaa qubays waajibinaysa dhalmadaas nafteeda ay dhashay ayaa qubays waajibinaya marka labay kala tahay marna waa nifaas oo dhiigaa yimid dhiigaa oo ka waajibay ma imaanin dhalmaduu ka waajibay marka waa saas iyadana walmowtu geeridii waay dhimashadii walmowtu dhimashadii qofka hadduu dhinto waa in loo qubeeyo in loo qubeeyo ayaa waajib ah marka waa saas lixdaas arrimood ayaa waxaa ka waajibaya qubays muujibaat اlgusli qubayska waxa waajibiya ayaad leedahay sitatun lix wey lix arrimood ayaa qubayska alأwal ilaaju اlxashafati xashafada waa sheegnay waa inta gumadkaas hore birtu intay qabatay marka qofka la gudaya ninka ragga ah intaas ka horey inta hore ayaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa xashafa la yihahdaa ilaajulxashaf xashafadii gelinteeda weyn fi lfarji farjigii la geliyo labadiiba waa ku waajibayaan dhahnay wa khuruuju اlmaniyi manigii soo bixidiisii manidii hadday mani qof ka soo baxdo nin haado naag haado qubayskii waa waajibaya walxaydu xaydkiina wuu waajibinaya qubayskii markuu go-o kabacdi ayaa kuwan waa kuwan fawran waaye waa degdeg ilaajul xashafati midda iyo khuruujulmaniy midda ay soo baxdaba khalaas qofka hore ka qubaysanaasi waajibaadkaas u guto laakiin xaydkii xaydku markuu yimaado horey laga qubaysan maayo markuu go-o oo dhiiggii dhammaado daahir maxaad maarata meeshii ay samarda wax ka imaanaynin kaasaa la rabaa in ay qubaysato wanifaasu dhiigalmeedkii isaguna qubays iyo waajibiya walwilaadatu dhalmadii dhalmadii nafteedii oo aan maxaad maaratay wax dhiigay midna aan wadanin qubaysay waajibinaysaa waa almowtu dhimashadii wey qofka markuu dhintana waa loo qubaya lixdaas arrimood ayaa waxaa la yidhaahdaa muujibaat اlqusl weligaa kitaab kastoo tagto kutubta waaweyn intaas un ma dhaafayaan halkaas kuu fadhiyaan intaas bes halkaanad ba ku baratay hadhow kutubta kale markaa arto wa intaan lagu sii fahamsiiyo iyo waxyaabo mahani intaas ma ku dhaafaya waxba lagugu dari maayo fasilun furuud lqusl qubayska markuu qofkuba inuu qubaysto rabaa qubays farad ayuu rabaa inuu qubaysto lixda arrimood miduu doona ka qubaysanayo haddi maruu qubaysanayo maruu loo qubaynayo waa isla maxaa lagaba maarmaan ah? maxaa lagaba maarmaana ah si aad u qubayso waxaa kale iyadoo lamid a ah sunnada markuu qubaysanayo sida jumcadoo kale kausl اjumcati maala wausl ciidayn wajamiicu yani maxaad maaratay qubaysyaalo dhammaantood dhammaantood waxa weeyaan sunadu waxa weyaan saan in loo kuwa sunada ah saan in loo qubaysto iyagana mar alla marka arto in la qubaysto ayaa la sunneeyaa inta horta waajibka waa inta aan soo sheegnay intan iyo inta kaleo sunnooyinka in la qubaysta ay sunnada tahay oo faraha badan waxa weeyaan waa sidaan lelo intaana la rabaa bis in la sameeyo labadan arimood furuud اlqusl qubayska fardiyaalkiisii inaani laba wey anniyaةu niyo wey qofku markuu inuu qubaysto uu rabo oo qubays farada uu qubaysto waxaa laga maarmaana inuu niyeysto waxaa laga maarmaana inuu niyeysto hadduu qubays oo sunno ah inuu qubaysto u rabana waxa weeyaan qubayskaas si uu hirgalo ha niyeysto hadduusan niyeysan ma qubaysan faradka iyo sunadii midna anniyatu niyada niyadana maxaan shala soo dhahnay niyada casharkii shal u laab waqtuhaa ilaa shala weji weysaan ka hadlayna mogtahay wa waqtuhaa cinda qasli awali juzin min albadan wey markaan min albadan min alwejhi ma dhehaysid markii qubayska tahay awalu juzin wa waqtuhaa cinda qasli awali juzin min albadan laakiin uusan qubays muxuu niyeysanaya fard اusl qubays arada ayaan qubaysanaya ayuu leey amase maxaad maaragtay waan dahaaro qaadanaya hadduu yihahdo kale waan dahaaro qaadanaya atadahar waan dahaaro qaadanaya ama yani aktasilu gusl اljanaaba waxaan qubaysanaya qubayska janaabada hadduu junub ahaa wahaa kada ama qubays waxaa kaaga filan qubays arad ayaan qubaysanaya waxaan qubaysana qubays arad ah wuxuu niyeysana qubays arad inuu qubaysto biyo isku shubaya marka saasuu samaynaya mar waxaad leedahay furuud اlgusl qubayska faradyaalkiisu inaani laba wey aniyatu niyo wey goormaa la niyeysanayaa marka aad biyaha isku shubaysa meesha rad ka bilow adoo jirkaaga biyo ku shubayo cabaar isdhacay haddii aad xusuusato inaadan niyeysan intii hore waxba kama jiraan hadda kabacdi wixii aad dhaqdo markaad niyeysto kabacdi wax dhaqdaa la xisaabaya jirkaago dhan markiis bacdi wayna dhaqda waa kow taasi midda labaad tacmiimu اlbadani bilmaa tacmiimu اlbadani jirka oo lagu dhammaystiro bilmaai biyo lagu dhammaystiro wa tacmiimu اlbadani jirka lagu dhammaystiro bilmaai biyo lagu dhammaystiro waxaa qubayska kale markii faradka labaad wuxuu yahay jirka oo biyo lagu dhammaystiro jirkaaga oo dhan oo tin laga bilaabo ilaa ciddi jirkaaga oo dhan welibana meelaha ataa macaaifta meelaha laalaaban oo kelkelaha iyo meelaha saasoo kalea iyo dadku hadday qof calool laha jirto calooshiis lakablakab ay leedahay waa inuu inta iskala bixiyo biyaha ou geliyo meelahaas oo dhan ou geliya laga maarmaan ah marka waxaa weeyaan calaa kulli xaal inta daahirka jirka oo dhan inuu biyaha gaarsiiyaa la rabaa inuu daahirka jirka oo dhan biyaha gaarsiiyo wa tacmiimu اlbadan biyihii bdnkii ku dhamaystiriddiisi iyo leedahay bilma lagu dhamaystiro wa tacmiimu lbadni badanka lagu dhammaystiro bilmaai biyo lagu dhammaystiro dhegah xataa meelaha waa gelgelinaya meelaha daahirka oo dhan waa gelgelinaysaa indhaha iyo isaga shubi maysid meelaha unbaad ku ekaynaysaa meelaha oo maxaad adigu calaa kulli xaal meelaha oo laga yaabo inaysan biyuhu gaarin oo daahirka ahoo muuqata in biyaha la gaarsiiya raba biyaha la gaarhsiiyo marka waa saas wey wa tacmiimu اlbadani jirka oo lagu camimo bilmaai biyo lagu dhammaystiro min daraf ilaa daraf min alra'si ila alqadam waa in biyaha lagu dhammaystiraa intaasa waad uga baxday faslun shuruud اlwuduuءi cashara qofku inuu weyse qaato awl maxaan ka soo hadalnay furuud اlwudu tanna maxaa la ihahdaa shuruud اlwudu ma alfarqu bayna الshardi wاlfard ma alfarqu bayna الshardi iyo wlfardi faradki waa soo martay furuud اlwuduءi sitatun soo soomaana mari sitatun waa soo marnay taas waxaa la furuud shuruudana maxaa la yihahdaa shuruudana waxaa weeyaan shuruudana waa midaan toban waba kuu sheegayba waayahay maxaa u dhexeeya marka farqi udhexeeya muxuu ya bayna shardi shardiga waxaa la fiiriyaa intaan weyse la bilaabin ashardu maa yataqadamu waa wixii hormaraya yani calaa shayi hayga weysadii intaadan weysaysanoo bilaabin ayaa iska aad fiirinaysaa tobankii arimood ma kuu dhammaystiran yihiin laakiin laakiin alfardu waxaa weeyaan waa maaad marat hawshiiba waa gudagasha meeshii dhexdeed yaaba gacmayaa la dhaqaya waa weysadii oo la gudagalay laakiin tan waxaa weeyaan waxaad fiirinaysaa shuruudda waxaa la fiiriyaa inta aanba la bilaabin ayaa la fiiriyaa waana inay daa'im yihiin ilaa ay dhammaadaan waxaa weeyaan weysada ayuu hadda weysaan marayna shuruud اlwudu waa weysada wixii ka horeeya la fiirina arrimahan oo dhan ma dhammaystir yihiin la fiirina haddana waa inay joogtoobaan ilaa weysadii dhammaatana ma la fahmi warkaas soo la fahmaayo weysadu intaysaan bilaaban ayaa la fiirinaya hawshaas diyaar ma tahay kaas diyaar maya kaas diyaar maya haa haye weysadu ilaa ay dhammaatana waa inay sidii ay diyaar u yihiin oo yacni ay joogto yihiin laakiin faradku waxaa lagu qabtaa weysada dhexdeeda marka u fiirsa haddaba shuruud ulwuduui weysada shardiyaalkeeda casharatu toban wey alislaamu qofka horta intuusan weysaysanba waa inuu muslim yahay qofku intuusan weyse gelinba uusan weji dhaqidba intaan la gaarin horta waa inuu muslim yahay gaal hadduu yidhah waa weysaysana waxba ka ansixi maayo hadduu yidhah waa qubaysana waxba ka ansixi maayo oo hadda qubayskuma aanaan soo sheegini haddee furuud ayaan ka hadalnay furuud ayaan ka hadlayni oo ilaa muxuu yihi furuudulgusli ma ku dhihino furuudulgusli buu ku yidhi ee shuruudulgusli kuma dhihin marka shuruuddaana wixii ka horeeya shuruuddaa lagu fiiriyaa marka waxaad leedahay alislaamu islaamnima la shardiyaa koowda ugu horeeya alawaludhe alislaamu intaad horta weysaysan ama intaadan qubaysan horta muslim ma tahay marka hore markaas markuu qofku isagoo muslima ayaa la rabaa inuu weysaysto gaalka ansixi maayo qubays iyo weysa toona waa kow watamyiiz kala sooc ayaa la sheegay waa inuu qofku qof wax kala sooci kara waa inuu yahay kala sooca maxaa loola jeedaa waxaa weeyaan waa inuu yacni maxad caqli qof leh waa inuu yahay caqli waxaani waasaan waxaani waas eh, hadduu waalan yahay waa waalan yahay waa eber waa qac wax u garanaya male haba yaraatee wayse kama ansaxayso qubaysna ka ansixi maayo ma fahmaysa qubaysna ka ansixi maayo marka alislaam wاtamyiiz tamyiiz ayaa maxaad maarata lagaba maarmaan ah marka waxaa weeyaan waa qofka waysada mideeda kale maxaa waalidii maxaa kale oo jira waalidii iyo iyo canug yaroo weli qabla tamyiiz saddex sano jir afar sano jir aan weli wax kala soocin oon weli wax kala garanaynin laa yacrifu shimaalahu min yamiinihi midigtiisa bixiisa kalama yaqaan haddaad tira qoraxda xaggii u dhacdaa laakiin taas reer magaalko dhan anba oqaana laga yaabaaba xaggee qoraxda ka soo ba inba kuwo waaweynaa la weydiiyey oli qoraxda xay ka soo baxdaa xaggiisa u dhacdaa markaas wallaahi ma aqaano taasoo de maxaad maaratay waa xoogaa waa nuqsaanta magaalada taas calaa kulli xaal kor iyo hoos bidix iyo midig maxaad qofkan muxuu ku yahay saan oo kale tamyiizka noocaasa la ihahda waa qof wa kala tamyiizku muxuu yahay huwa alcaqlu waa caqli faman laa caqla lahu laa yasixu lahu wudu weyseqaad ka ansix yani maxaa la ihahdaa ka ansixi maayo middaas taasi waa labo soo maaha waa labo shardiga saddexaad waniqaa dahirsanaan weeyaan can ilxaydi xayd laga dahirsan yani saafinimo niqaha waxa weya waa nadiif nadiifnimo wey can ilayd ayd laga nadiifsan yahay wanifaasi nifaas haweenaydii oo xayd qabta hadday taraa waa weysaysana weysadeedu ma ansaxayso hadda iyadoo nifaaskii dhiiggii dhiigdhaalimeedka uu joogo ma ansaxayso qubays ma waxaan dhehna weyse ma ansaxayso amay amaad dhiig qabtaa waa maya maarata waa wax qablalwuduu ah dhammaantood mar waxaad leedahay waniqaa hadda waxaa lagu macneeya soomaalida wanniqaa dahirsanaan duhri ma yeello meesha ee laakiin nadiifnimo wey saafinimo nadiifnimo ayaad leedahay hadday dahirsanaado oo canilxaydo ay ka daahirsan tahay wannifaas waa inay ka daahirsan tahay yacni waxaa weeyaan waa inay ilaa naagta haweenayda maxaan rabaa ayadoon weli isdahiroon qubaysan aabal rabaa inay weysaysto soo maha inay weysto qofka marka horeba sunno tahay inay weysaystaba intaysan qubaysan intaysan waxaan dhihi lahaa intaysan qubaysan ayba sunno tahayba calaa kulli xaal waniqaa nadiifnimo inaysan dhiig inaysan dhiig qabin xayd waa inaysan qabina loo jeedaa nifaasna waa haweenayda nafasaad ah iyo midda xaa'idka ah weysa ka ansixi mayso ee weysisato wa cama kiina waa inuu ka nadiifsa yahay yamnacu diidaya wasuulalmaa biyaha gaaridoodii ilaa albashaarati jirka ay gaaraan wax alla wixii diidaya jirka inay biyuhu gaaraanna waa inuu nadiif ka yahay oo maxaa maxaa ka mida maala xanja ku dhegan halkan ama sharooto ayaa ku dhegan xubintii la dhaqi lahaa yaa sharooto ku dhegan tahay sharootosoo lama yaqaan sharoota ku dhegan ama waxbaa ku dhegan ama maxaad wax aan ka foqayn ayaa ku dhegan waa in la fujiyaa shaygaas marka hore intaan xubintaas la dhaqin waa in la fujiyaa marka sidaas wacama kiina waa inuu ka nadiif yahay maagoo yamnacu diida wasuulalmaai biyaha gaaristoodii ila albashaarati jirka ay gaaraan iyada wixii haddii qofkii oo shaarad ku dhiganta yihaa meesha waa iska dhaqaya oo dadka laamabaaliyiinta oo kale oon u aabayeelinino say rabaan iska yeela waxba weysaqaadkooda iyo maxaad maarata waxba kama jiraan iyo qubayskaba noocaas qubayskana waa la qaba arrintan taasi waa cammaakina waa inuu ka nadiif yaad leedahay yamnacu diidaya wasuulalamaa biyaha gaaristooda ila bashar jirka ay gaaraan ka kale wa anlaa yakuuna cala alcudwi xubinta dusheeda waa inuunan ku sugnayn maa yugayiru lmaaa biyaha wax doorinaya biyaha wax dooriyoo bedela wax biyaha bedela xubinta la dhaqayo dusheeda waa inaanu ku sugnayn maxaa loola jeedaa haddii maalan jirka qofka halkan waxaa kugu dhigan wax oo maalan baalkan la yihahdo rinji oo kale yaa gacanta kaaga dhigan ama wejiga ama se maxaa la yidhahda lugta ad dhaqaysay xubinta ad dhaqaysa calaa kulli xaal ayaa waxaa ku dhegan wax oo maxaad maaratay markay biyuhu taabtaan lagu dhaqo biyihii midabkiisii uu shubmayo midabkii oo baalkii maaa wixii kugu dheganaa rinjigii oo kale wax lamid a markaasaan marka tira la xisaabi maayo waxaasoo dhan waa inaad waxaas marka hore iska zuuli waxaas marka hore iska zuuli dhaqdhaqdhaq meeshii markay hagaagto hadday wa wasaq xataa qofku hadduu qof wasaq badan uu yahay wasaqle uu yahay oo qof wasaq badan sida dadka wasaqda ka shaqeeya oo waxyaabahaas kale ka shaqeeya ama dadka oo godadka iyo wax unqoda ee wixii ka buuxaan markuu biyaha ismaryo midabkii caradii oo kale ay shubmay waxaas iyadoon bannaanka la dhigin oo aan biyihi saafiya aysan socon ma ansaxayo maxaad maaratay weysadii waa in marka hore la dhaqaa markas bacdi haddii weysada dhexda ay ku dhaqmayaan la diidi maayo waysada dhexeed hadday ku dhaqmayaan maalan wasaqi wax lamideed ama rinjiyaala ku yaalay markaas waa dhaqay bas waa zuulen wixii bas waa sii wadi kartaa markaas wa anlaa yakuuna waa inaanu ahaanin baad leedahay cala alcudwi xubinta dusheeda maa yugayiru lmaa biyaha wax bedela wax biyaha bedela xubinta dusheeda waa inaanu ahaanin waalcilmu bifardiyati waa inuu ogaadaa maxaad maaragtay bifardiyati fardiyati اlwuduu waysada faradnimadeeda waa inuu ogaadaa waa inuu og yahay weysadu inay arad tahay markuu weysaysanayo weysadu inay arad tahay waa inuu ogaadaa hadduu is leeyahay iska waa iska sunna eh weyse oo sunno ah weysayso weyse sunno ah weyse sunna ma jirto weysadu ma ansaxaysaba hadduusa qofku usan ogeyn inay farad tahay marka waa saas marka waalcilmu ogaal ayaa la shardiyaa bifardiyati fardiyati اlwudu weysada maxaad maaragtay faradnimadeeda waa inuu ku cilmi leeyahay wa anlaa yactaqida waa inuusan u ictiqaadinin faradan farad faradkoo min furuudihi furuudi اlwuduu waysada faradyaalkeeda ka mid ah sunnatan maala wuxuu ihi wejiga u dhaqdaa horta waa waajib laakiin madaxood masaxdaa waa sunno madaxa masaxiisu waa sunno amase gacmaha dhaqidoodu waa sunno ama tartiibtii waa sunno oo kale weysadiisuma ansaxayso aradan min faradiyaalkii soo martay oo lixda ahaa lixdii mid ka mid ah oo inaysan sunno u ictiqaadin waa la fahamsoo maha waa la yactiqida waa inaanu ictiqaadin faradan farad faradkoo min faruudihi faruudi lwuduu waysaa faradiyaalkii mid sunnatan sunna waa inaysan u ictiqaadin walmaau biyo ayaa la shardiyaa biyihii adahuur biyo daahir ku ahna biyahaaguna waa inay dahuur yihiin biyaha dahuurka waa ku hadda soo martay biyo wax dahira waa inay yihiin waa biyihii oo yaraa najaasa kuma dhicin najaasa kuma dhicin fardu dahaarana looma isticmaalin weyaan macnaheedu ama waa badnaayeen najaasa ku dhacdo laakiin maa ayarat ilmaa biyaha laakiin najaasa ma aysan doorin hadda saa usoo baratay walmaau dahuuru biyo wax dahira ayaa la shardiyaa w kan sideedaad eh, kan sagaalaad muxuu yahay almaau dahuur kan tobnaad waxaa weyaan waxaa weeyaan kan sagaalaadna waa dukhuulu اlwaqti iyo wmuwaalaat wاlmuwaalaatu lidaa'im اlxadaث labadan dambe dadkao dhan ma aha waa dad gaar ah wa dukhuulu اlwaqti iyo wاlmuwaalaatu labadaas qof kasta ma aha waxa weeyaan lidaa'im اlxadaث waxay khaas ku yihiin daa'im اlxadaثka maxaa loo jeedaa qofaa maalan mar kasta wuxuu la xiriiraa xadakiisa daa'im ah daa'imulxada waxaa la ihahdaa wax weyse buriya ayaa mar kasta la xidhiira qofkan mar kasta maxaa la xidhiira wax weyse buriya oo say ula xidhiiraan maalan waa qof jiran kaadiya ka socota mar kasta xubintiisii oo kaadidu ka imaanaysay mar kasta waaba iska qoyan tahaba mar kasta waa qoyan tahay waa qoyan tahay waa qoyan tahay wahaakada haddii katetar ugu jiro oo yani ilamarkaas wa iska socona mugta baalkii ama maxaad maarata maalan waxaad tidhaahdaa riixa mar walba ka socota riix ayaa ka socota mar kasta oo yani maxaad maarata gadaal ayaa riixdii ka socotaa mar kastaba waaba iska waa amar waa iska amar yani qof qof iska jiran waay qof kasta waxaa la daa'im ulxadat la yihahdaa maxaa la yihahdaa daa'im ulxadat xadadkiisna joogto ah weysaba maxay goormay u dhowrantaaba goormuuba waaba wuxuu ka weysaysanaya la xihiira mar saacad kastaba waa dhex fadhiyaaba wuxuu ka weysaysanayey ayaa mar kastaba isaga dhex jiraa qofka noocaasoo kale ah waxaa ilaa qofka salaaddii ta kala dhihi maayo qofka kale ka socoto ama saxaaradii ka socoto ama allahu almustacaan maxadmada riixdii ay ka socoto mar walba dabadiisa riixdii ay ka socoto wahaakada iyo wixii lamida waxaa way qofka salaadda hagta kala dhihi maayo laakiin intaasoo shuruuda markuu soo helo kabacdi waxaa loogu daraya laba arrimood laba arrimood maxay tahay dukhuulu lwaqti waktiga gelidiisa waktiga uu rabo inuu yacni u tukado waa inuu galaa adiga hadda maxaa ku bannaan markaad caafimaad qabto weysadii duhurka aad ku tukatay ayaad cishaha ku tukan kartaa soo maaha asagu maya saas ma aha qofka daa'imulxadadka ah saas ma aha qofka daa'imulxadadka ah haddii hadda uu waxaa rabaa inuu weysaysto waktiga oo rabo inuu tukado waktigoo jira waa inuu weysaystaa waktigoo jir ayuu weysanaya waa bobsinaya markuu bobsiyo allahu maruu leeyahay horuu ka tukanaya bas khalaas waa salaaddiisuna waa sax markaas wa dukhuulu اlwaqti waktiga gelidiisii baa la shardiyaa iyo walmuwaalaatu xiriirin adig hadda laguma soo sheegin mogtahay xiriirin iyo laguma soo sheegin hadda faruudulwudu markay soo maraysay almuwaalaatu laguguma soo darin waxaa kuu bannaan sida kuu bannaan sunnada ma aha sunnadu waa ka bedelanta waxaa kuu bannaan hadda inaad tiraado waa weysaysanaa bes waad niyeysatay wejigaad dhaqatay wejiga markaad dhaqatay waa iska joogtay cabaar markaad joogto shaha iska cabtay oo aad qadaysay cabaar sheekaystay ayaa tiri xaggee ii maraysay wejigaan dhaqday soo maaha maxaa ku xiga wejiga labada gacmood labadii gacmood haddana dhaqay cabaar haddana iska joog iska joog cabaar badan hadhow haddana madaxa masaxo hadhow haddana lugaha dhaq waa ku bannaanta lianna adiga daa'imulxadad ma tihid laakiin qofka daa'imulxadadka waxaa laga rabaa inuu boobsiiyaa la rabaa mar alla marka uu yacni maxaad maaragtay wejigu dhaqayaa gacmihiiu dhaqayaa madaxuu masaxayaa maxaad maarata laguhiiu dhaqayaa bas salligina waa u fidsan yahay allahu akbarna hore u ka dhahayaaba allahu akbarna hore u ka dhahayaa lianna wuduuhu lianna wuduuahu wuduu'u daruuratin weeyaan maaha weysadii qaatid waa weysaqaad oo daruuro ah ee weyse kama ansaxdeen marka noocaas isaga laga rabaa laba arrimooda laga rabaa waktiguna waa inuu galaa waana inuu xiriiriyaa weysadii qofka waa qofke qofka daa'imulxadadka ah ay haddan ku celinay mar kale faslun shuruud alwudu isqaadka shardiyaalkiisa casharatun toban weeyaan alislaamu islaamnimo ayaa la shardiyaa waayo gaalku ahalba cibaado uma aha watamyiiz kala sooca la shardiya oo caqli yani caqli waa inuu leeyahay waniqaa yacnii nadiifsanaan ayaa la shardiyaa can ilxaydi laga nadiifsan yahay wanifaas iyo nifaas laga nadiifsan yahay wa canmaa kiina laga nadiifsan yahay maagoo yamnacu diidaya wasuulalma ay biyaha gaaridoodii ilabasharti jirka ay gaaraan haddii xanjay wax ku dhegeyn waxaan dhahnay oo jirka wax ka xigaan oo biyaha diidaya haddii maro oo maalan maro ayaa saan ku ah maradii ayaa biyihii marada waa ka gudbayaan dhib ma leh saliidaa jirka kuu marsan saliiddii biyihii jirka waa gaarayaan biyihii jirka waa ay gaarayaan ha ka sibaxdaan laakiin biyihii jirka waa la baashireen dhib ma laha taas wax dhib ma laha marka waa saas wacamaa yamnacu wixii diidayey wasuula almaai biyaha gaaridoodi wixii diidayena waa inuu ka nadiifsan yahay ad leedahay ila bashar jirka ay gaaraan wa anlaa yakuuna waa inaanu ahaanin cala cudwi cudwiga xubinta dusheeda maa yuqayiru lmaa biyaha wax dooniya waalcilmu ogaal ayaa la shardiyaa bifardiyatihi waalcilmu ogaal waa midka lixaad waalcilmu bifardiyatihi faradnimadiisa wa inuu weysaqaadka faradnimadiisa wa inuu ku cilmileeya waa la yctaqida waa inaanu ictiqaadin fardan arad faradku min furuudihi sunatan intii lixdii oo farad mid ka mid sun uusan u ictiqaadin walmaau biyo wayaan biyihii adahuur biyo wax dahira biyo wax dahira waa inuu yahay biyaha uu isticmaalayo uu ku weyse qaadanayo wadukuulu waqti baa la shardiyaa walmuwaalaatu yaa loo shardiyaa labadaas lidaa'imi اxada yaa labada dambe loo shardiyaa waa la fahmay insha allah wallah subxana wa tacaala aclam